ku habboon sababtoo ah culummadu waxay yidhaahdeen axaadiista ku qoran waa axaadiistay culummadu ku magacaabeen jawaamiculkelim nabiga waxyaalaha ilaahay siiyey waxaa ka mid ah waxaa la idhaha jawaamiculkelim kelimooyin oo gaaban oo macno aad u ballaaran jamcinaya marka axaadiista sifaaddaas leh oo ugu waaweyn oo qawaacidka islaamka ku dhisan yihiin ayaa kitaabkaas ku taalla marka aad ugu munaasib yahay bilowgiisa waa qawaa'id iyo aasaas diinkii islaamka oo dhan aasaas u ah hadday caqiida tahay iyo hadday fiqi tahay iyo hadday aadaab iyo akhlaaqiyaad tahay hadday zuhdi tahay kulli qawaacid aasaasaa ah kitaabkaasu kulli ugu yaalla oo axaadiis qawaacidaha ku taalla uma cumdat اlaxkaam waxaa ku xiga cumdat اlaxkaam lilmaqdesi xaal u sugnaaday kaasay ku xijiyaan culummadu waa ku habboon yahay axaadiis aan sanadkooda la baarayn oo agarka axaadiista ku taallaa waa xadiidkii saxiixaynka saasuuna u shardiyey bashiiqu in kastoo dhowr xadiis ay dhacday oo aan shardigii laga helinoo saxiixaynka aan ku ooliin labadaba ee mid ka mida ku yaalla macnaha kuma yaallo xadiid aan bukhaari muslim midnaba ku oolin kitaabka laga heli maa laakiin shardigiisu maadaama uu ahaa xadiid kastoo kitaabkaas uu ku soo aroorina inuu noqdo xadiis bukhaariya muslim isku waafaqeen axaadiis aan badnaynaa jirta oo aysan isku waafaqin oo labadooda mid ka miduhu wariyey marka xadiis kitaabkaas daalibka in looga bilaabo marka arbaciinka uu xifdiyo muhiim u yahay sababtoo ah waa kitaaban dacfi looga cabsanayn oo axaadiista ku taalla dhammaan axaadiis saxiixa faabida ay tahay waana axaadiis dhammaanteed fiqiga ka hadlayda oo qofkii uu ka helayo axaadiis badan oo adiladii axkaamta fiqiga ah kaas bay culamadu ku xijiyaan xifdigan aad ugu fiican kitaab koobanoo la xifdi karo weeye uma buluuq lmaraam ayaa ku xiga waa kitaab adilada fiqiga aad u ballaaran axaadiisiisana xaafidka raximahullah uu ku dadaalay weliba xugun inuu saaro axaadiistaas xugun inuu saaro tasxiix tadciif taxsiin xadiis kasta kii saxiixayn ku yaalla ama mid ka mida ku yaallana waa sheegayaa kuwa kalena in badan xugunu saaraya waa kitaab marka aad u muhiim ah oo aan looga maarmin fiqiga islaamiga libni xajar xaafid ibni xajar xaal u sugnaaday waalmuntaqa ayaa ku xiga limajdi ibnu taymiya xaal u sugnaaday muntaqa alakhbaar waa kitaabka uu sharxaya naylowdaarka kitaabka uu showkaani ku sharxay naylowdaarka matniga laydhaha muntaqa alakhbaar marka sidaas marka la iskugu xijiyo macnaheedu waxay tahay marka laga reebo arbaciinka oo asagu jaamic ah oo iskugu jira axkaam iyo ictiqaad iyo zuhdi iyo aadaab oo jaamica ah marka laga reebo kutubta kaleo saddexda waa adiladii axkaamta camaliga ay ka hadlayaan axkaamta camaliga oo furuucda ah oo xalaasha iyo xaaraamta ku saabsan ayay ka hadlayaan qofkaas marka adiladii ku soo aroortay axkaamta inteedii badneed gacantu ku hayaa agga adiika xagga xadiiska qofkaas raximahumullah ilaahay ha u naxariista culummada kutubtaas qoreen dhammaan nawowi iyo maqdesi iyo ibnu xajar iyo majdi ibnu taymiya kulligood allah u naxariisto tacaala ila waa sarreeyaa fadukhulu gelitaana ku xiga fii qiraa'ati lummaat ummahaatu sitaha fii qiraa'ati lummaat ummaadka qiraa'adooda la galo ummaadka asiti lixda iyo waqayriha qayrkeed marka la jamcinayo liqayri اcuqalaa ummaad a la ha marka la jamcinay ummahaad a umka marka la jamcinayo oo liqayri caaqil loo jamcinayo ummaad a marka lil caaqil loo jamcinayo oo waxa weeyaan banu aadanka dumarka marka ummahaad a laleeyahy ummahaad a khayru caaqilkana ummaad a laleeyahy marka qofkii intaas soo maray ummahaatu sitihii wadda saxa ku soo gelaya wadda sax ah uu ku soo galay marka laakiin qofkii oon waddadaas soo marin haddii looga bilaabo ummahaat sita loo akrinaa kaale ummahaat sita lagu didiye wuxuu dhammaynayaa dhammaan kutubtii xadiidka isagoo daalib aan weli xataa mustafiida noqon oo wax uu faa'iide aysan ay badnayn ayuu dhammaynaya maxaa wadadu ku soo galaan waddo sax ahayn hogaa kutubtaas qaabkaas isku aad ay u fiican yihiin oo khaasatan xagga fiqiga laakiin xaggii zuhdigii iyo tarqiibka iyo tarhiibka riyaad saalixiinka loogama maarmo waa kitaab tarbiya ah oo quluubta lagu dhiso asludiinna waa taqwada iyo iimaanka iyo xubullahi iyo rasuul marka zuhdiga xaggiisa iyo tarqiibka iyo tarhiibka waxaa aad ugu cajaa'i badan riyaadu saalixiinka laakiin xagga fiqiga marka laydha hala barto iyo xalaal iyo xaaraam sidaas uu iskugu xejiyey waa sida ugu wanaagga badan waana dariiqada ugu sawaabsan qofkaas haddii umaadkii la gelsho marka ugu baahan yahay in sanadka loo sharxo sida badan masaa'ilka aad uu fahmaya wa khaasatan haddii qofkan caqiidadiina soo akhristay fiqigiina waa bartay qofkaasu wuxuu ugu soconayaa sida qof oo mambiyo qabow ugu socdaan umaadsitu keliya wuxuu u baahan yahay marka rijaasha loo sharxo kutubtana la didiyo markaas oo uu asagu shuruuxdoo iska daalacdo marka marka laakiin ha loo sharxo hase la didiye waa iskugu mid hadduusan tartiibtaas ku iman waxba kama fahmaayo wa fi lmusalax musalax xadiidka nuqbat lfikra ku sugnaaday libni xaji xaal u sugnaaday uma alfiyat lciraaqi alfiyat lciraaqiya ku xigta raximah اllah musalax xadiidka labadaas kitaabuu ka sheegay nuqbat lfikr waa dhowr warqadood tab aad u yar wey xaafid ibn xajara iskale waa dhowr warqadood bal saddex safxo saddex bog matniga haddii saddex bog lagu qoro maaha saddex warqadood saddex bog waa lagu qori kara ah, waa matni aad u yar laakiin cajaa'ib leh oo qofka daalibkaa ah hadduu fahmo oo uu itqaaniyo kutub badan oo musalax alxadiia ah uga filan dariiqada uu u alifayna dariiqo cajaa'ib leh oo sabri iyo taqsiim wax laydha ku socoto waayo shaygu in saas inuu noqdo iyo saas inuu noqdo iyo saas inuu noqdo wax kama dhexeeyaan hadduu saas noqdo xukunku saasuu noqon hadduu saas noqdona xukunku saasuu noqon hadduu saas noqdo xukun saasuu noqon saasuu ku wadaa sabri iyo taqsiimuu ku wadaa marka aad u cajaa'ib badan kadibna alfiyat alciraaqi laakiin aad waxaa u dhexeeya masaafo oo aad u weyn alfiyat alciraaqi kitaab ballaaran wey kanuna waa kitaab aad u yar labadaas qofka haddii layskugu xijo waxa dhacdaa inuu xoogaa ku cuslaado saas darteed xoogaa fiican in xoogaa jaranjar dhexe loo sii sameeyo nuqbaha qofku markuu xifdiyo nushatu nadarka oo sharxi nuqbaha ah in aad uu u idqaaniyo markuu idqaaniyo intaas haddana bal tadriibu raawiga uu marsiiyo maxaa yeele nasrigu waa ka fudud yahay nadmiga xagga fahamka nadmiguna wuxuu ku fiican yahay xagga xifdiga kadib markaas qofka alfiyatu lciraaqiga loo akriyo amase alfiyatu suyuudi culummadana waxay yidhaahdaan alfiyatu suyuudiga aa ka faa'iido badan alfiyat lciraaqi laba sababoodba sababka koobaad waa uu ka dambeeyey marka caalim walbaba caalimka ka hor inta ka faa'iidaystu wixii kaleetou faa'iidahu arkana ku daran marka waa ka fawaa'id badanya waa ka macluumaad badanya oo masaa'ilka aad ka helaydo alfiyat lciraaqi iyo masaa'ilka aad ka helaydo alfiyat suyuudi waxaa badan alfiyat suyuudi masaailka aad ka helaydo kana masaail badan tan labaadna salis waa galay aad u oo sahlan oon mucaqad ahayn marka labadaas faa'iidu uga duwan yahay qofku meeshuu alfiyatu ciraaqi xooga saari lahaa alfiyatu suyudi inuu xifdiyo haadaa axsan sidaas axsana sheekh maxamed saali uthaymin se wuxuu leeyahay alfiyatu inuu xifdiyo waxba daruuri maahan inuu un fahmo macnaha ayaa aad u fiican raximahu llah ilaaha raximahumallaahu saasaa fiicneed oo muano laga dhigo ibnu xajar iyo ciraaqi xaafidciraaqi labadaba allah naxariisto wa fi waxaa ku sugan fiqiga markaa waa soo miaalinay fiqiga shaaficiga dariiqada ugu dhow oo taqriibka waa soo sheegnay sooma iiga hadda asagu fiqi xambeliga iyaga gobolkooda waa xanaabilo marka fiqiga xambeligaa siday u kala hormariyaanu noo sheegaa amaa fi shaaficiyi waa soo tilmaannay sida loo kala hormarina min qofka marka horeeto uu aad u idqaaniyo abshujaaca matnigaas matnu haayat wataqriib inuu aad u idqaaniyo kadib sharxiisa ibnulqaasimka uu aad u idqaaniyo kadibna cumdatu saaliga uu idqaaniyo kadibna minhaajka uu si fiican u idqaaniyo u sugo kadib irshaadka hadduu u baahdo markaas uu akhristo maraajicda waaweyn marka uu barto oo uu majmuuca washarxu lmuhadabka iyo albayaanka iyo kutubta waaweyn xaawiga umkii shaaficiga kutubtaas marka maraajicda fatxulcasiiska maraajicda waaweyn uu marka keensado oo u daalacdo masaa'ilku uga bahdana ka baarto marka dariiqaas waa soo sheegnay wa fi lfiqi fiqiga maalan tusaalan tusaalaynaa waxaa ku sugnaaday aadaabu lmashi ila salaam aadaabta salaada lagu aado leshekh maxamed ibn cabdiwahaab xaal u sugnaaday uma zaadmustanic ku xiga zaadulmustaqnic waa fiqi mujarada oon deliil lahayn oo xambeli ah waa kitaabka uu ku sharxay sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin sharaxa faa'iidada badan oo laydhaha asharx almumtic oo han iyo tobanka mujalla matniga uu haraa wey ah, matniga uu sharxaya weye sharax marka aan qof daaligu ka maarmin weeye asharxulmumtic wuxuu sharxayaa zaadulmustaqnic caas oo xajaawi lilxijaawiy xaal u sugnaaday raximahullah ow cumdat lfiqi amase cumdat lfiqi ayuu ka bilaabaya marka uu aadaabulmashi soo dhammaysto uma almuqnic ayaa ku xiga muqnica xoogaa waa ka weyha zaadulmustanica oo zaadulmustanica waxaa laga soo gaabiyey muqnica laftirkiisa muqnica laga soo gaabiyey muqnica siduu shiiku noo sheegay wuxuu uhi lilkhilaafi اlmadhabiy khilaafka madhabiga Ah, xaal u sugnaaday khilaafka madhabiga macnaheedu waxay tahay kuu sheegi maayo wax madaahibta kale isku khilaafeen laakiin madhabka xambaliga dhexdiisa ayuu sheegayaa riwaayadaha ee imaam axmed wax looga soo wariyey iyo wujuuhda ay xanaabiladu kala qabaan intaasuu sheegay adilana male isagu adilana male saas daraaddeeda wuxuu leeyahay sharaxa shiikha sheekh maxamed ibn saalix alcuthaymiin Ah, meesha muqnica waxaa ka sii wanaagsan kaafiga ah, in kaafiga la hormari oo culummada gobol ah, waxay yidhaahdeen cumdaha loo hormarinaa muqnica lagu xijinaa cafwan h saas wey kaafiga lagu xijinaa kaafiga kadibaa muqniga lagu xijinaa kaafiga meesha kan hadda nooguma yaallo alkaafigu muqnica wuxuu uga duwan yahay adiluleey marka sidaasoo kaaf sii fiican culummada gobol ay yidhaahdeen marka wuxuu yidhi almuqnica ku xiga lilkhilaafi اmadhabiy khilaafka madhabiga waa madhabka xanaabilada dhexdooda waxay isku khilaafeen daliilna male kaas muqnica wlmuqni ayaa ku xiga lilkhilaafi اcaali khilaafka sare khilaafka sare macnaheed waxa wey madaahibta guud waxay isku khilaafeen xanaabilo iyo qayrkoodba xanaabilo iyo shaaficiyo iyo qayrkoodba ayuu sheegaya adilana waa leeyahay kitaab cajaa'ib badan wey marka ardayga saasaa loo kobcina sidaas iskugu xidhan ibnu qudaama wuxuu yidhi lilkhilaafi اlcaali alaaatuhaa saddexda waa saddexdee waa saddexda u dambeyday cumdat اlfiqhi uma almuqnic uma almuqni saddexdaas weeye alaaatuha saddexda waa libni qudaama xalay u sugnaadeen raximah اllah marka culummada gobola waxay yidhaahdeen qaabkan ha ka sii feecan in layskugu xijiyo cumde in loo hormariyo cumduhu maahan cumdihii xadiiska ahaa waa cumdat اlfiqhi oo kitaab fiqhigo xambeliya oo ibnu qudaama leeyahy kaas in loo hormariyo oo markaad akhraydo aad moodo inaad axaadiis akhraydo alfaadii axaadiista sida badan adeegsana aad aad ula cajiiba kitaabkaas markaad akhraydo waa alfaad fiqi ah wa maca daalika xadiis inaad akhraydood u malayna sida uu axaadiista alfaadooda uu aad iyo nusuusta kitaabkaas ugu dhow yahay kadibna muqnica lagu xijinaya kadibna kaafiga kadibna muqniga afartuba waxaa iskale ibnu qudaama marka caalim waxa weeye faqiih oo xagga haddana usuuli ah oo caqiidada iyo musطalaxa iyo fiqiga kulliba imaamku ah ayuu ahaa raximah اllahu tacaala marka qaabkaas ayaa loo kala hormarina fiqigaasna wa fii usuuli اfiqhi usuul fiqiga waxaa ku sugnaaday alwaraqaat liljuwayni xaal u sugnaaday raximah اllah uma rawdatu naadira ku xiga libni qudaama xaal u sugnaaday raximah اllah waraqaadka waa kitaab yar aad u yar Ah, waa dhowr warqadood rawdatu naadirna waa kitaab weyn oo xoogaa ballaaran marka waxaa dhici karta qofku intaas hadii laysugu xejiyo inay ku adkaato usuul fiqiguna waa fani muhiim ah oon qof daalibu ka maarmin qof daalib cilmiya kitaabu ka maarma maaha qofka daliil maxaa la yidha xataa ma fahmi karo ayadoon usuul fiqi loo akrin ah, ma huwa daliil ma fahmi karo wuxuu yahay daliil ma fahmi karo saac dliilkan iyo madluulka dliilkan iyo madluulku ma isleeyihiin xataa ma fahmi karo dalaalada alfaadda ma fahmi karo see wax loo deliishadaa ma fahmi karo qaabkee axkaamta loogala soo baxaa adilada kitaabka sunnada ma fahmi karo adiladu hadday isticaardo u kala horayda ma fahmi karo qofka marka daalibka usuulufiqi kama maarmo laakiin usuulufiqi wax loogama bilaabo ardada ardaygu markuu xoogaa luqada ka dhismo fiqigana xoogaa furuucdaana wax ka akhristo markaasaa loo akhriya ardayguna arday jaamida oo waxa weyaan waa la yidhi keliya dhahayo oo aan fahmayn waxaanu haddii laydha waa raajax waa raajax wuxuu u leeyahay culummadu ka maqlay waa raajax laakiin sabab wax lagu rajax ma fahmi karo qofaan usuulu fiqi qo ma fahmi karo sababkaasa wax lagu rajax masaladan waa raajax haddii laydhaha maxaa lagu rajax ma fahmi karo ma sharxi karo mana isagaan ba fahansanay wxuu sharxa marka waa muhiim waxaana isleeyahay labadan kitaab laysuguma xiji karo hoogaa qofku wuxuu baahanya waraqaadkaas waa lagu bilaabaa sharaxa cabdullahi bnu saalix alfawsaan sharax aad u faa'iido badanuu sharxay marka matnigaas iyo sharxaas qofku aad u fahmo qofkii haddana xoogaa si aan bootin dheer loo bootin waxaan isleeyahay malaha wuxuu usii baahan yahay alusuul min cilmi usuul sheekh maxamed saalix alcuthaymiin matni yaro aad u faa'iido badan weeye sharaxna wuu ku sharxay aad u weyn laakiin sharxiisa sharax ka koobana layidhaha taqriib ulxusuulaa jira aad u fiican yahay qofku hadduu taqriib ulxusuulka marka ku akhristo kadibna imtaaculcuquulka uu ku xijiyo kadibna alifyada usuuliga ee maraaqiga uu xifdiyo kadibna loo laqbeeyo jamculjawaamica qofkaasu mudaalacasu kadib mudaalaca u baahan yahay fanigii usuul fiqiga mutun waa ka laqbaysta kutubtii waaweyneed inuu daalacadu u baahan yahy marka waa fani aad u ballaaran marka waxaana isleeyahy qaabkaas haddii loo kala tartiibiyo ardagu wadda oo aad u nabad qabtuu ku gelayaa libni qudaama xaalay rawdatu naadir ku sugnaaday raximahullah wa filfaraa'id waxaa ku sugnaaday alraxbiya raxbiyada iyo shuruuxdeeda waa kitab waa kutub aad u faa'iido badan raxbiyada iyo shuruuxdeeda uma maa huruuxa wuxuu yidhi wa filfaraaj waxaa ku sugnaaday araxbiya uma maca shuruuxha shuruuxdeeda iyadoo la jirto iyo walfawaa'id اljaliya fawaa'id اljaliya waxaa iska lahaa sheekh ibnu baas raximah اllah laakiin sharaxa sheekh maxamed saali uthaymiin wuxuu isleeyahy anigu waxaan arkaa burhaaniyadu inay raxbiyada ka wanaagsan tahay waana ka masaa'il badan tahay waana ka koobanta waana ka masaa'il badanta aaday uga masaa'il badan tahay burhaaniyada wuuna sharxay sheekh maxamed saali uthaymiin marka raxbiya laakiin ma laga maarmo shuraax waxay leedahay aad u faa'iido badan qofku inuu marka isku akhristo burhaaniyadiisa iyo raxbiyada isku akhristo labadaba ayaa fiican wa fii tafsiiri tafsiirka waxaa ku sugnaaday tafsiir ibnu kaiir raximah ullah tafsiirka kitaabka ugu cajaa'ibta badan uu ka mid yahay tafsiir ibnu kaiir sababtuna waxay tahay kow qur'aanka isagu isku fasira tafsiiru اlqur'aan biاlqur'aan wa axsanu duruqi tafsiir qur'aan marka la fasira dariiq duruq badana lagu fasira laakiin axsanu duruqi tafsiir waa tafsiir اlqur'aan biاlqur'aan saasuu ku fasira haddana dariiqa kaleeto oo axsankaasna ah waa tafsiir اlqur'aan bisunna ayaduu ku fasira haddana dariiqa axsanka intaas labadaas marka laga soo dego waa naqlu tafaasiiri salaf saxaabadu waxay qur-aanka ku fasireen uu keene aayaadkan waxay saxaabadii ku fasireen taabiciyaalkii waxay ku fasireen marka waa waa tafsiir bilma'huur tafsiir oo aan ra'yi ahayn ee naqli ah oo qur-aankii isku fasiraa axaadiistii nabigu ku fasiraa tafsiirkii saxaabada iyo taabiciyaalku soo raraa marka waa tafsiir aan qof ka maarnaa jirin marka la yidhaahdo qur-aanka maqsuudka aayadda in toos loo taabto uu cajaa'ib ku leeyi wuxuu aad ugu cajaa'ib leeyahay ictiqaadka ahlusunna waljamaaca bayaanintooda wuxuu aad ugu fiican yahay fiqiga masaa'ilka xalaasha iyo xaaraamta aad ugu fiican marka laakiin icraabka iyo awjul icraab iyo balaaqo aad ugu nasiib yarya wax nasiib weyna kuma laha marka qofka wuxuu baahan yahay icraabka inuu baab kale kitaab kale ka raadsado kitaab kale kaalmaysto kitaab kale inuu kaalmaysto sheekh maxamed saal uthaymiin wuxuu sharaxayna kugu dhigaa intan anugu akriyey xagga awjul exraab iyo balaaqo kashaafka zamaqshariya ugu fiicanuu leey isagaa u khayr badan intaan akhriyey markaasuu yidhi inta ka dambaydana asagay faqiir u yihiin u yidhi u baahan yihiin kitaabkiisayna ka faa'idaysteen dhammaan waxaad arkaydoo qur-aanka icraabayoo ka dambeeyey markaasuu wuxuu isagayna ka soo naqliyaan sida badan markaasuu wuxuu yidhi laakiin tafsiirka zamaqshari waxaa dhex yaalla balaayooyin balaayooyin maana halbalaayo waa muctaili fiihi balaaya fi اlcaqiida liannahu muctasiliyu weliba aan qofka uusan gara karin ardaga daalibka mubtadi ah ardaga bilowga ma gara karo isagoon garanu ka dharjina caqiidada ictisaalka markaas arka ardagaiyo berri sharxay caqiidada ictisaalka aana is ogeyn oo le muctasiladu waa ahlubaatil isagaana sharxay waa uu ka dharjina waa nin khabiir ah marka marka qofku waxaan anuu isleeyahay duusan aad taqaqus badan caqiidada u lahayn waxaa ka roon kitaabka alfutuuxaat اilaahiya oo xaashiyada u ah jalaalaynka jalaalaynka waa kitaab cajaa'ib badan xagga tarkiibka sida tafsiirka laysku saaro aad ugu fiican yahy mukhtasar ba marka qofka uu u kaashado markaa alfutuuxaat ilaahiya oo shiikha jamal uu iska leeyahay maa sha qofka awjul icraabka qur-aanka wax badanuu ka helaya aad uu wax badan uga helaya qur-aanka waxay yidhahdeen culummadu wax icraaba kitaab qur-aanka icraaba kitaabka ugu ballaaranna waa kitaabka la yidhaha adduru اlmansuun fii cilmi kitaabi اlmaknuun samiin xalabi uu iska leeyahy kitaabkaasa u ballaaran wax qur-aan icraaba kitaab aad u ballaaran weeye icraabta marka kitaabkaasna marjica weyn hadduu qofku ka dhigto adduru اlmansuun fii cilmi kitaabi اlmaknuun oo uu iska leeyahay asamiin alxalabi qofku futuuxaatu ilaahiyahana uu aayad walba uu akriyo dul istaago ogaa laqbadaa waa uu fahmaa qofku balaayooyinkaas zamaqsharina waa ka badbaada qofkii hadda aad u dadaalo oo iska waardiyey karaana kitaabkaas waa faa'iido badan xagga ixraabka iyo balaaqada balaaqadana baydaawi oo kale tafsiirka baydaawi xoogaa balaaqada waa ku fiican yahay yidhahdo culummadu balaayadaanna ma qabo oo balaayadanoo kale ma qabo marka calaa kuli xaal ibnu kaiirku waa marjicaan laga maabin xagga tafsiirka tafsiirka ibnu kaiirka iyo ibnu jariirka iyo adwaa bayaan fii iidaaxi اlqur'aani bilqur'aan maxamed amiin shinqiidi iyo midka baqawi macaalimu tanziilka kutubtaas waxa weeyaan waa tafsiir ahlu sunno oo aan laga maarmin qofkana hal tafsiiroo ku filan maba jiro aan aragnay tafaasiir korka iga qoran tahay tafsiirun yugniika can hayrihi ah, walaa yugniika hayruhu canhu ah, korka looga soo qoray waa akrinoo isma dhihin sidaas inuu yahay ah, tafsiir aan wax kaa deeqaayo la asaguna inta kale kaaga filan oo asaga markaad kitaab dambe uma baahnin laakiin low goor oo sidaas tafsiir noqo laha ibnu kaiir noqo lahaa isleeyahy hadduuba tafsiir saasuu jiro laakiin xaqiiqo weeya hal kitaab oo tafaasiirta kaaga filan ma jiro baab markuu kaa deeqo abwaab kalaad u baahanta ah, abwaab kalaad u baahanta wa fii usuuli tafsiir fanni walbaaba usuulu leeya iyo qawaacid sida xadiisku musطalax u leeyaho lagu fahmo tafsiirkuna usuulu leeya wa fii usuuli tafsiir waxaa ku sugnaaday almuqadima lishakh iسlaam ibn taymiya raximah muqadimadaas aad u fiican tahay tafsiirka kahor qofku inuu akriyo sheh maxamed salix uthaymiin waa aqriyey waana daabacanta iyadoo tacliiqaadkiisi ay la socdaan laakiin nin shiikaho mucaasiraha ku faryaraysto aad u sharxay musaacid ibnu sulaymaan addayaar la yidhaahdo daarul ibnu jawsi inay daabacday saasaan rajaynaa dabcad aad u wanaagsan waxaa kaloo baraarujin u baahan tafsiir ibnu kaiir magaca inta maqasho ha iska soo gadaan laba mujallo meel taal tafsiir ibnu kaiir dabcadihiisii in badanoo sakdiyaa ku galay macnaha qaar badanaaba tafsiirkii qayb badanaa maqan nas muxaqaqa maaha marka laakiin ilaahay mahadiis hadda aadaa loogu qidmeeyey saddex dabcadood oo muxaqaqahana la soo saaray mid walbaba midii ka dambaydayana kasii sii fiicnaa saas daraaddeed hadda inta daabacan tafsiir ibnu kaiir waxaa ugu wanaagsan midda daaru ay daabacday oo doctor xikmad uu taxqiiqa ku leeyay kaasaa ugu fiican waxaa ka horeyday midii daaru dayba ah, sami ibn muxamed asalaama oo uu taxqiiqeeda lahaa laakiin tanaa ka sii dambeyda tanoo ka dambeyday faa'iida ceeraadana waa leedaho aafaarta salafka laga soo naqlinaa takhriij ayay leedahay iyo xudun ay saareen culummada uu ka soo naqlinaa marka faa'iide aan caadi yahayn oon oo daar ibnu jawsi ay daabacday toddobada mujallo ku daabacan kaas a inta daabacan wa fii usuuli tafsiir almuqadimatu lishaykh alislaam ibnu taymiya raximah ullah doctor dayaar sharaxiisa aad u fiican yahay sharax muqadimatu tafsiir musaacid ibnu sulaymaan addayaar waa aad u fiican yahay wa fii siirati nabawiya siiratu nabiya waxaa ku sugan mukhtasaruhaa lisheekh maxamed ibni cabdilwahaab taasoo kale kuwa ugu yaryaree ka mid tahay Ehm, waxay yidhahdaan culummadu kutubta sheekh maxamed cabdiwahaab waxaa aad loogu yaqaanaa taxriir ad inuu ugu dadaalo waxaa dhacdaa kitaabkaas min bidaaya ilaa nahy haddaad aragto masale daciifa ah inaadan ku arag laakiin mukhtasarkaanu saas maha masaa'il daciifa ku jira oo uusan ka reebin oo iska soo naqliyey oo ay ka mid tahay qisat alqharaaniiq albaadila qisadaas xataa ku taalla oo siyarku iska soo naqli jira iskaga soo naqliya inuu ku soo naqliya ma ahayn maadaama imaam muxaqiqa uu yahay mujadid ah eh, marka mukhtasarkaas xoogaa kale hufiduu raba iyo kala haadin caalamadaha matniga ah, marka rawdatwaxaa weya rawdatu anwaarka rawdatu anwaarka maasha allah meeshaas booska bilowga rawdatu anwaarka wax uga fiican lama arko aad ugu fiican yahay rawdatu anwaarka sire marka la yidhahdo bilow bilow way haddee kaa wada deeqi mayde laakiin mukhtasarkan culummadu waxay idhahdeen qisa daciifa ah ku jirta taasaana ka mida qisatulqaraaniiqoo la og yahay baatilnimadeedaaba ka mida oo ku taalla marka sidii kutubtiisa lagu yiqiinaya taxriirkii la yaab ka kutubtiisa mukhtasarkaanu ma laha imaam kastana ma jiro qof aan qowlkiisa laga daba hadlin ilaa nebi moxamed mahane sal allahu ala slm imaam kasta waxa weeyaan hadalkiisa waana la qaataa waana la ridiya ilaa nebi moxamed mahane sal allahu caleh wasalam ee imaam la yidhahdo imaam hee maa yiri nabad waay ka dabahadlid ma leh ma jiro waa nebi maxamed keliya sal allahu caleh wasalam wa fii siirati nabawiya mukhtasaruha ayaa ku sugan leshekh moxamed ibn cabdilwahaab wa asluha asalkeedu libni hishaam u sugnaaday waa siirada kutubta ugu asalsan uguna horreeyey wa fii zaadi almacaad ayaa ku sugnaaday libni اlqayim raximah اllah laakiin zaad macaadku waa ka cajaa'ibsanya siirada kaleeto dhan waa taariikh waa fiqu lisiira waa tawxiid waa kitaab oo wax weyn cajaa'ibla weeye oo dhinac meel badan kaa deeqa siira uun iska tixan maaha maahan wa fii lisaan اcarab luqada carbeed waxa alcinaayatu dadaalku biashcaariha ayuu ahaaday culummadu waxay ku dadaalaan ashcaarta carbeed in la xifdiyo macnaheedana la barto xifdi kali wax tari maadaan macnaha la baran kalmucallaqaati sabca oo aysan jirin ashcaarta carbeed wax la miisaan ah marka la ydhaha mucallaqaatu sabca waa kow ashcaarta carbeed waana ashcaartii ay carabtu u dooratay inta soo xushay oo warqad ku qoreen ay kacbada ka laalaadiyeen ah, marka ashcaar oo maal aan lahayn xagga luqada carbeed oo wax la miisaana aysan jirin waa marka qofku inuu korka aad uga xifdiyo waana wa la ifdi karo wax la xifdi karo wey marka mucalaqaatu sabca waa qasiidooyin aad u cajaa'ib badan oo qraysh inta carabtii nimankii qurayshe inta soo xuleen ay kacbada ka laalaadiyeen saasaa loogu magacaaba mucalaqa mucallaqaad waa saas shay la laalaadiyey marka kaas waa xifdiyaan culummadu kalmucallaqaat sabca wa qiraa'ati iyo walqira'ati in la akhriyo fi lqaamuus lilfayruus aabaadda xaal u sugnaaday qaamuuska weyn raxima allahu tacaala laakiin taas shiiqu wuxuu leeyahay sheekh maxamed saali uthaymiin kaas un markii aad luqo masalo u baahato inaad soo raadida maahane kaas daad akhrido faa'iidada aad kelida waa yarta sababtu waxay tahay ma maskaxda kuma hay kartid danta bilowdo dhammaydo markaa dhammaydo un wax weyn kama hayd tad cad u ballaaran waayo oo luqa ah marka asaga faa'iidadiisa oo weyn waa maxay halkan agtaada ha yaalo markaad kelimad u baahatoba ka fiirso markaad kelimad u baahatoba ka fiirso la noolow laakiin sida kitaab caadi haddaa iskaga caqrido bilowdo dhammaydo waqtiga ku baaba'ana waa waqti aad u culus faa'iidadaad soo xasilaydaana kitaabkan ma dhici karto maskaxdaadu ina istiicaabto kitaab aad u weyn marka waa in marjac oo markii kelimad kaa xihanto luqaahu aad u laabato waxaadna u laaban doontaa markaad sarfiga barato sarfiga ka horeeyo ee haddaadan sarfi aqooni meelaad wax uga laabato iyo qaab wax loogu laabto midna maahidin raximahu llahu tacaala fayruus aabaadda allahu naxariiste wahaakadaa walamru arrinku haakadaa sidaasu ahaa min maraaxili dalab maraaxisha dalabku sidaasu ahaa filfunuuni funuunta la dalbo qaabkaasaa funuunta loo dalbi jiro waxa weeyaan loogama soo dhici jirin bukhaari bukhaari arday maalin walba kitaab yaroo qurux badan kitaab weynoo qurux badan sita ama risaalo iska akhrisanaya kaas dariiqii ma marin hadduusan marinna wuxuu soo xasili doonaa waa soddon sano kadib inuu yidhaahdo laydhaahaye soddon sano aniga soddon sanaan dacwadan ku soo jiray haaye hadda xadayda allah usuulu salaasaha haddii mar hadda la ii maro hadda waa akhrin karaa hmm, waa soddon sano kadib hmm, marka wax faa'iidaa kama keenayo kaas waqtigiis waa baaba'ay waqtigiis waa baaba'ay wa kaanuu waxay ahaayeen culummadu maca daalika intaas aan soo sheegnay tartiibkaas iyadou jiro ya'khuduuna kuwa qaata bijardi lmudawalaati kutubaha la dhaadheereeyey dareerintooda jardigu waxa weeyaan kitaabka in la akriyo bilaa sharxin sharax badan iyadoon la sanan oo waxaa laga saaraya sharxiyaa la iska daya markaasaa la akrina kitaab inta umahasitii iyo waxa wey marka la dhammeeyo mutasiso waa la soo qaata kutubta waaweyn uunta soo qabtu amaankan waa sardina waa uun dulmana sharax male waa kutubta waaweynay sardi jireen ilaa qaarkood ay gaareen wax kastoo carabi ku qoran waa akhriyey ee waxyaalaha luqooyinka ku qoran kale yaa carabi iigu bedela aan akhriye ah, waa rag nool ragga saasadale ah, wax kastoo carabi ku qoran waxaa dhada kutubta carabiga ku qoran dii masaajidkan la dhigo ma qaado kitaabkan masaajidkan ma qaadi karo kutubta carabiga ku qoran ah, dhammaanna horuu akhri waa ka soo jeesto halkaanu soo fadhiya wuxuu leeyahay luqooyinka kale kutubta ku qoran oo cilmiga ku saabsan ama urduga ku qoran ama se sawaaxili ku qoran ama luqo kale ku qoran waxaan rabnaa in la bedelo oo carabi loo bedelo carabiga anugu aqaana ayagana aan akhriyo laakiin imise saacu wax akhriya imaamkaas siddeed iyo toban saac wax akhrina siddeed iyo toban saacadood uu akhrina siddeed iyo toban saacadood uu qiraa'o wadaa ilaa uu salaadda uu aadan maahan maxaa soo haray wakhtigii oo dhan lix saaca soo hartay lixdaa saac cunto iyo jiif u qaybsana inta kale waa akrina salaadda marku ka soo baxo soo tega meel faiisa meeshii fadhiisaa maahane sheeko laguma keenin iyo dalxiis wa kaanuu waxay ahaayeen maca daalika intaas oyaday jirto ya'khuduuna kuwa qaata bijardi lmudawaraati kutubaha la dhaadheereeyey dareerintooda macnaha akrinta dhammaan salka laga maro wadaalika milu taarikh ibnu jariir oo kale taarikhda ibnu jariir iyo wabni kaiir waa albidaaya wanihaaya kutubtaasaa la akhrina wa tafsiirayhima labada tafsiir tafsiirka ibnu kaiirka iyo midka ibnu jariirka dhammaan alla akhrina maahan tafsiirkeedan ka fiirsana wa yurakisuuna waxay xoogga saaraan culummada hadda joogta calaa kutubi shaykh اlislaam ibni taymiya iyo wa tilmiidihi ibn اlqayim raximahum allahu tacaala oo culummadu ay yidhaahdeen kutubtooda waxay soo khulaaseeyeen nuxurkii kutubtii salafka ee quruun lmufadala ayay soo qulaaseeyeen kutubtooda marka aad ay u faa'iido badan yihin marka way akhriyaan iyo waa kutubi a'imati dawa wa fataawiihim iyo a'immada dawada kutubtooda macnaha a'immatu zamaani dacwa waqtiga dacwada dacwada waxaa loola najdiya ayaa loola jeedaa waa sheekh maxamed ibn cabdilwahaab iyo ardadiisii iyo carruurtii uu dhalay a'immadii ka soo baxay a'immadaas kutubta ay qoreen a'immadaas marka xoog ayagu quraafa la dagaalam iyo shirki la dagaalam ayay xoog isku geeyeen imaamba baabaa ilaahay u furaa marka awooddooda waxay iskugu geeyaan inay shirkiga iyo quraafada la dagaalamaan tawxiidkana la barax tiro iyo mutaabacada nabiga sala allahu calai wasalam oo bidacda iyo shirkiyaadka ay la dagaalamaan marka kutubtooda iyo fataawahoodana qofku inuu sardiyo dul maro wax badanuu ka faa'iida iyo wa kutubi a'immati dacwata a'immada dacwada kutubtooda wa fataawihim iyo fataawahooda laa siyamaa waxaan ku sii jirin muxararaatuhum kutubta ay tifaftireen filictiqaadi caqiidada ay ku tifaftireen kutubtaas waxaa ugu jaamicsan kitaabka ah addurar saniya fi اlajwibati najdiya oo lix iyo tobanka mujallo ku daabacan dabcadda maktabadda noo taal lix iyo toban waa saasaan rajaynaa lix iyo toban midda hadda maktabaddan noo taalla dabcadda marka kaasoo kaleta in qofku carabka mariyo waa kitaabo muhiima dhammaanna kutubtaas mid walba imaam kasta ha qoro wixii deliilka sharciga iyo caqiidadii manhajkii salafka khilaafa waa in la naqdiya oo mid laleeyahay sida qur oo kalea xaraf laguma qaban karo kuma jiro imaam kasta ha qore saasayna ahaayeen dariiqada culummada muslimiintu sidaasay ahaayeen intaas kaliya haddee waa un tusaale intaanu laakiin kutubtii caqiidada salafku ka qoreen sida kitaabu tawxiid ibnu khusayma sida araddu cali jamiya libni ninka la hado lidaarami sida khalqu afcaal اcibaad imaam اlbukhaari iyo kayrkood a'immadii salafku kutubtay qoreen ayagana waa inaan ardagu uusan ka marnaan oo uu akhriya markay soo kobco wahaakadaa sidaasay kaanat alawqaatu wakhtiyaalku u ahaayeen caamiratan mid ku camiran fi dalabi cilmi dalbidda wa majaalis اlcilmi iyo fadhiyaalka cilmiga sidaasa wakhtiyadoo dhan cilmi dalbidda iyo majaalista cilmiga wakhtiga ugu camirnaa fa bacda salaati fatucqadu waa la guntayaa majaalista bacda salaati اlfajri salaada subax ka gadaal ila irtifaaci duxaa barqinka kor noqoshadiisa intii laga gaaro duruusaa la akri jiray marka uma takuunu waxaa sugnaanayda alqayluuratu qaylushigii qubayla salaati duhri salaada duhur waxyar ka hor markay salaada duhur soo dhowdahay aa la dhihi jiray ardada seexda intaan salaada duhur la gaarin maaa duhur darsi in la akriyaa la rabaa xalay u soo kacay waxaa dhacda inuu xalay salaada subax ka hor kacay xoogaa witir tukaday ducaystay qur-aan akhriyey saakoo dhan duruusuu ku jiray bacda duhur hadduu haddana dersi kala galo isagoon qayluushan maskaxdiisu wax badan ma qabanaydo marka qubayla salaati duhur salaada duhur wax yar ka hor ugu yaraan nus saac afartan daqiiqo hal saac waqti waana waqtiyada ugu faa'iidada badan oo ibnuاlqayim oo dibiga aad ugu oqoon badan wuxuu yidhaahdaa hurdada maalinkiiya waxaa u faa'iido badan cinda alistiwaa hurdada ku dhow oo ama ka dambayda ama ka horayda macnaha qabla duhur iyo bacda duhur labadaasa u faa'iido badan wax yaroo qofku ka seexdaana wax weyn ku filnaana waxaana u liita subxiga iyo maqribka mid hurdada u dhow labadaas mar kasta hurdadu labadaas waqti ku dhawaato dhibaatay ku keentaa qofka caafimaadkiisu leey bacda salaad subxi seexda waa aada u lidata amase bacda casr seexda mar kastay ku sii dhowaato qoraadhicidii wuxuu leey waa dhibaata u keena qofka oo xagga caafimaadkiisa mar oo salaada subax ay u dhowaatana dhibaatay u keeni marka waa in qofka uu ka fogaado subxiga iyo maqhribka oo uu ku dhowaado duhurka waa inuu duhurka ku dhowaado wahaakadaa sidaasay kaanat ilawqaatu wakhtiyaalku ahaayeen caamiratan mid ku camiran في طلب cilmi dalbidda wa majaalis ilcilmi iyo fadhiyaalka cilmiga fa bacda salaati alfajri fatucqadu waa la qabanaa bacda salaati alfajri salaadda subax ka gadaal fadhi ayaa la guntayaa duruustii ila irtifaaci duxaa barqinka kor noqoshadiisa ilaa laga gaaro uma takuunu waxaa sugnaanayda alqayluulatu qayluushigii qubayla salaati duhri salaada duhur wax ka hor wa fii acqaabi jamiici salawaat salaadaha dhammaantood gadaalkooda ayaa la guntaa salaadaha alhamsi shanta shanta salaadood salaad markii la tukado ka gadaal darsiyaa la geli jiro shanta salaadoodba wa fii acqaabi jamiici salawaati salaadaha dhammaantood gadaalkooda salaadaha alhamsi shanta tucqadu waxaa la guntaa adduruusu duruus wa kaanuu ku sugnaayeen culummada iyo ardadu fii adabin edab jamin oo aad u fara badan edab aad u fara badan iyo wa taqdiirin isqadarin bicizati nafsin maca cizati nafsin nafta sharafteedu ayadoo la jirto sharaftaasoo mina darafayna labada dhinacba ka ahaatay oo labaduba qofba qofka kale uu qadarina calaa manhaji salafi salafkii waddadiisii xaalay ku sugan yihiin salafkii asaalixi suubanaa saxaabadii iyo taabiciyaalkii weeye iyo atbaacu taabiciin raximahum اllaahu tacaala walidaalika inay tartiib ku socdeen edab lahaayeen welidaa edabtaas iyo tartiibka ay ku socdeen daraaddeed adrakuu cilmigiiay gaareen adrakuu way gaareen cilmigii wa saara waxaana ka mid noqday minhum ardadaas xaal ay ka mid yihiin fii cidaadi اla'ima imaamyaalka tiradooda filcilmi cilmiga ugu tiraa jamcun jamcoo hafiirun farabadan badan u fara badan oo ardadaas ka mida tartiibkaas lagu waday culummaday ku tirsi noqdeen ah, culummaday ku tirsi noqdeen walxamdu mahad dhammaantiis lilaahi allah u sugnaaday allahaasoo rabbialcaalamiina caalamka odhan isagu barbaariyey fa hal min cawdatin noqosha ma jirtaa Ah, fahal min cawdatin noqosho ma jirtaa ilaa asalati dalabi cilmi dalbidda asalaynteedii loo laabto in la tacsiiliyo oo dariiqii aan sheegnay lagu laabto ma dhici kartaa fahal min cawdatin noqosho ma jirtaa ilaa asalati dalabi cilmi dalbidda asalkeedii loo laabto see loogu laabanaa fii diraasati اlmukhtasaraati kutubaha mukhtasaraadka in la darseeyo ah, oo cilmiga laga bilaabo kutubta muqtasaraadoo dhan lama rabe muqhtasaraadka almuctamadati ee la cuskado fanni walbaaba iyo madhab walbaaba wuxuu leeyahy kutub muctamad ah oo lagu kalsoon yahay kuwaas ma loo laabanaa laa cala almudakiraati rasaa'ilka maya rasaa'il oo waxa wayan mucaasiriintu iska qorqoreen oo ah qaarkood aan loqoon qof qoray oo qaarkood dadka qora aysan cilmi culus lahayn cilmigoodu iska sadxi yahay waxaas inta la yska daayo kuwaas culummo lagu noqon maayee ma loo laabana mukhtasaraadkii Ah, ma loo laabana arasaailun rasiila maanta risaalaan akhriyo maanta laba risaalaan dhameey bishaan shan risaalaan akhriyo weligaa culmo ku noqoyda kun haddaad akhrido ah, waa iska sadxiyaad sumi qaar ka midana waxaa dhacdaba masaa'ilka ku qor inaysan sugnaynba marka inta waxaas la daayo ma dhici karta in loo laabto cilmu dalbidda asalkeedii oo ah fi diraasati mukhtasaraat mukhtasaraadka in la akriyo mukhtasaraadka almuctamadati la cuskado laa cala almudakiraati rasaa'ilka maya iyo wa fii xifdihaa mutuunta in la xifdiyo maha laqbo ah, xifdigeedii ma loo laabanaa lalictinaadi cuskasho maya cala alfahmi la cuskado fa xasb kitaabkan waa fahmay maya xifdi ma la aadaya sida culmo loo noqdo ah, xifdi in la xifdiyo fa xasbu maya xataa daaca ulaab ilaa ardadii dayacmeen rasaa'il akhri kitaabkan ii laqdee fahamkan ka rabaahe falaa xifda xifdina ma jiro walaa fahma fahmina ma jiro labadii baa baabiceen markii horeta waxaa laga tegey xifdigii xifdigiiaa laga tegey markii xifdigii laga tegey fahmkii haddana laga tegey awal markii horeta waa la xifdi jiri waana la fahmi jiri markii dambe xifdigiia laga tegey waa waa fahma kitaabkan labaatan gooran dersiga akra waa fahma waa la fahmayaana la fahmay haddana markii dambe waxay markii loo akriya miiska iska saarta maanta dabanaad soo qaata kala bar intuusan gaarin waa ka himajaba himamu ku wada mabaleba kitaab ma dhammeeyaan marka kuwaas sidooda badan marka waa la baaba wuxuu yidhi sheekh maxamed saali xuseen bin sharxu halkaas ku dhigaa wuxuu leeyahay waxay ahaayeen kuwa nakiyaanu yidhi dadku waa nakiyaani jireenuu yidhi markii aan cilmiga dalbaynay waxayna dhihi jireen naftaada ha dhibin ha xifdiga matnigan aad xifdayda iska daa calayka bilfahmi alfahma alfahma weligaa fahamka ku dadaal kitaabka matniga inaad fahamtaa ku dadaalo waxbaa xifdin laakina wajadnaa ananaa lam naxfad shayئa ilaa maa kaana cindanaa min xifdin saabiqin fanafacana allahu tacaala bimaa xafidnaa min almutuun waxaan ogaanay yuu yidhi wixii aanaan cilmiba nooma sugnaan ilaa waxaan xifdinay maahan waxaan helnay wixii aan xifdinay bis a cilmigii noqday intaas allanugu anfac haddaan ilaahay intaas nagu anficin wuxuu yidhi waxaa naga lumi lahaa cilmi aad u fara badan weligaa ha ku kadsoomin marka alfahm alfahm kitaabka fahm ha isku dhibin xifdiga weligaa ha ku kadsoomin cilmi warqad ku yaalla cilmi dhammaystiran maaha cilmi warqad ku yaalla masaladan sheeg ka waran waa bal soo baara tanna ka waran waa soo baara kitaabka ugu yaallaa kitaabkaas inuu faarisadu fiirina cilmigiisi waa unfaaristaas wa hal masalo waxaw boqol masle hadii la weydiiyo toddobaatan waa kitaabka inuu ka fiiriyo laakiin qofka xifdisan waxaa dhacda haddii soddon masale la weydiiyo labaatan inuu korka ka hayo ma garatay tobanka kale ha soo fiiriyo soo ma jeedin marka xifdi waa in la helaa xifdi waa in la helaa ma ahan masalada inaad soo fiirida hadda masaa'ilka gobol badan waa dhaqankii culummada waana saxantah laakiin macnaha waxaa loola jeedaa adiga inaadan waxba xambaarsanayn oo cilmigaa warqad kuugu yaal waa musiiba maahan dhaqan culummo Ah, sidaas waa laga iian sidii iicnaanta badneed maa laakiin macnaha qariib maahan qofka masalo iyo laba iyo saddex iyo afar inuu yidha waa soo fiirina laakiin kulli masaa'ilkii sidii u badneed mid walba kitaabki daan heli lahaa ah, kitaabki daan heli lahaa ah, inay ku dhammaato waxa wey waa musiibo wuxuu yidhi shiiku wa fii khuluwi talqiini meerinta ka marnaanshadiisa min washawaa'ibi baraxyaal uu ka marnaado walkadari calow uu ka marnaado iyo wasaq sayrun socdaa ku sugan calaa minhaaji salafi lagu socdo wallahu lmustacaan culummada dersiga dhigayda dersigooda waa inuu ka marnaado khiyaano khiyaano cilmiya waa inuu ka marnaado naqli dhammaystiran iyo mas'alad sugan waa inay noqdaan waxay gudbinayaan ah, inaysan oo mas'alada ay gudbinayan masale ay hubsadeen ay noqoto masaa'ilo waxaa la sheegayey la sheegi jiray nin oo shiikh ahoo xoogaa luqada ma yaqaan laakiin minhaajku aad u akhrista minhaajkana waagii horeeto شhan iyo toban goor labaatan goor soddon goor aa la akhri jiray qofka uu ku laabana ilaa la yidhi markii dambe minhaaj ma yaqaano qofaan oqoowen intuu akhrista meeqaad minhaaj ka dhegaysan toddoba goor war ma taqaan miya ma taqaanid minhaajna ma taqaanid iskadi minhaajka waxay dhahdeen qofku inta goor loo akhriyo waa inuusan oqoon iska un fadhi ah, saad u fadhido oo u fadhida marka isku darmaan waniyoma labaatanan marayaan mase toddobiyo toban minhaaj markaasaad ka warhayda markaas laftigeedana hadde ogow halkii marayna waxaa dhacdo loo aqriyo halka darsi inuu ku celinayo han iyo toban goor ama toddobiyo toban goor laakiin luqadii naxwo ma yaqaan qofkan naxwo ma yaqaan sarfi ma yaqaan wax kale ma yaqaan lafdiga shiiku siduu ugu dhawaaqo waa inuu u qabto intii uu qabtuu qabana intii shiiku uusan ku dhawaaqin oo shiiqii waa dhawaaqay mogtahay qof banu aadanana waxa weyan wixii shiiqu ku dhawaaqay boqol kiiba boqol kuma qaban karo qaara ka fakana haddana mar kale loo akrina qaaru qabana haddana marka nin shiiqaa kelimad u goyda yidha asaguna luqa ma yaqan ma baara karo soo rogi ma qaamuus sarfiga ma yaqan minhaajku akhriya sidii u soo naqliyu u hayaa marka ad u adag kelmadaa ku dhegtay wiil laakiin naxwada yaqaan iyo sarfigaa fadhiya waxay ahayd hadduu kelmadda qowa wiilka inuu weydiisto waryaa kelmaddan maxaa lagu yidha carabiga dhihi ma bal ilaahay awooddiis waa marka nuuca zaqalku wa taasaa ka mida ma weydiinayo kelmaddan maxaa luqahaan maxay ahayd dhihi uma wuxuu isleeyahay waa koofida kaa dhacayda marka mana ahan saas saasna maaha bismi illaah markaas waxay yidhahdeen shiikhaa sheegi jira wuuu yidhi dul maray marka siduu anugu hadda u dulmaray maaqaan waa un kelmaddii uun ma allaqbayn ardagaanaana ku celinaa hadhow kitaabka ardagaanu kelmadda waa yaqaan luq ahaanna u fahma isagu dadkii ama adabkiiu xifdiye wax badan wuxuu rabaa mufradaad badan carabiyu haya ardagan laakiin ad ay culummada iyo ardadu isku ilaalinayaanoo shiiqu kelmad uusan laqba saarin inuu saaro ma oggolo ardagu wuuu isleeyahy ardadii iyo shiiqiyaad ka dhex shaqayn marka markuu dul maraya ardagii uu yidhi kelmadan dogobaa ku dhegay dogob ma la fahmi kara biyaha markay meel fadhiistaan oy meeshii qalasho qalfoof weyna ka soo fuqda soo maa kaasoo kale kelmadan dogobaa ku dhegay uu yidhi kelmaddii markuu maraha uu yidhi dogobaa ku dhegay shiiqina waa maqla meeshaanuu ka dhegaysaa markaas wuxuu mooday inay kelmadda macnaheedu tahay dogobaa ku dhegay shiiqiyaa mooda yidhahd maalinkii dambuu ku soo laabtay markaasuu yidhi kelmaddaas ha lala socdo macnaheedu waa doogobaa ku dhegay <laughs> kaba darantii hore soom marka taasoo kaleeto culummadu waa inay ka ilaaliyaan darsiga ah, shiiku meel waa qowi karaa laakiin meeshuu qo waa soo baara hadduu soo baari karo arday yaqaan hadduu hayo inuu ka faa'idaysto yidhaha arday meeshaan waxay tahay oo laga maqnaysiiyo sababtoo ah haddii uusan wuxuusan idqaanin ardada u sheego ardadu waxaa imaanayda calaa xadaf inay dersiga ku dhegaystaan ders diinkoodo dhan fiqa ma yeelana waxaa noqay kulligood mas'ale kastaba inuu hadhow inuu baaro rabo ardaw ah, marka wax macnaa male waa khasaar marka dhegaysiga u dhegaysanay waxaa la rabaa ardagu masaa'ilku shiikha ka dhegaysa inuu ku kalsoonya oo uu ictimaado oo uu ka diin dhigto masaladii hadhow markuu ardagaan cilmigiisu kobxo uu ogaado in laga raajacsan yahay waa ka tega laakiin calaa iqa waynu ku qaataa calaa iqana waxay ku imaan kartaa shiika laftigiisu inuu dadaalo darsi soo diyaariyey ku kalsoon yahay hubo meeshii uusan oqoonin ciddii taqaan weydiiyo ay noqoto marka waa in khiyaano uu ka marnaadaa meerinta ardada loo meerinaa darsiga wa fii khuluwi talqiini meerinta ka marnaashadeeda min azaqali khiyaano ay ka marnaato waa qishi weeye zaqalku iyo washawaa'ibi asalkan zaqalka waxa la idhaha biyaha marka lagu luqluqado la tufo la yidhahdo oo xoog loo tufo laakiin hadda hishiga ah halkan loola jeedo iyo washawaa'ibi baraxyaal wax kale inay ku darsan yihiin iyo walkadari calow calow waa biyaha wasaqdu ku jirto sayrun socodaa ku sugan calaa minhaaji salaf lagu socdo ilaa dariiqii salafku saasuu ahaa cilmigoodu intaas waa ka marnaa wallahu lmustacaan uu yidhi sheikhu ilaahay baa laga kaalma dalbaa haddaan loo laaban halkaas juhdi badan waa baaba'aya wa qaala alxaafidu xaafidku wuxuu yidhi cumaan ibnu khura khurazaad waxa wayna khada waa damisanta khada waa in dama la saaraa khu weeye ee kha maaha fadxada ka daa wa qaala alxaafid cuثmaan ibnu khurazaad wuxuu yidhi almutawafى sanata miatayn inain وamaaniin raximah اllah yaxtaaj wuxuu u baahan yahay saaxibu اlxadiiث qofka xadiiska barana wuxuu u baahan yahay ilaa hamsin شhan arrimood shantan arrimoodaa lagaa rabaa haddaad xadiis baraydo fain cudimad haddii la waayo waaxidatun hal mid fa hiya waaxidadaasu naqsun waa nuqsaan waxbarashadaaday ka go-anta muxadid haddaad rabto inaad noqoto shantan waa in laga helaa yaxtaaju wuxuu u baahan yahy ilaa caqlin jayidin caqli wanaagsan haduusan qofku caqli lahayn wax badan ma fahmi karo cilmi waxaaba hadda soomaalidu yidhaahdeen cilmi ha laguu dhigee caqligaad ku garata maleeda ah. hadduusan qofka caqli lahayn cilmi lama bari karo sheekh maxamed saali uaymiin halkaanuu ku keenaa sharxa waxaa jiri jiray uu leeyahay nin dadkii hore ka mid ah oo xifdi badan oo aan wax badan halmaamayn wuxuu xifdiyu yidhi furuuci ibnu muflix furuuca ibnu muflixna saddex mujallo oo waaweyn weeye oo koobay khilaaf iyo wifaaq wixii culummadu ku ijmaaceen iyo wix laysku khilaafaya ku yaala ah, masaa'ilkii fiqiga wixii lagu ijmaacay iyo wixii laysku khilaafaba waa ku yaalli taad caadiya maa furuuc ibnu muflixa laydha kaasuu sida faatixada korka uga haya laakiin waxba kama fahmaayo ardaydu marka waxay ka dhigtay inuu yidhi nusqo oo ibnu muflix markaasay waxay yidhaahdaan markii mas'ale laysku qabto ama loo baahdo ay waxay yidhahdaan ha hoy ibnu muflix muxuu ka yidhi hadalkaas masaladaas markaasuu shubaale waa shuba saasuu yidhi markaasaa la iska aduu ma fahmayd annaga fahmi markaasay liin haa saas weeye hadduu saas yidhi asagu fahmi ma lama dhahayo ma xalaalan mise waa xaram waxaa maba fahma haa keliya waxaa la leeyahy ibnu muflix markuu baabkaas ka hadlayo wuxuu yidhi markaasuu shuba sida faatixadii haa sida faatixay u markuu shubaaray dhegeysaay dhegeysaay dhegeysaay kaas waa ku fahmay iska fariis marka waa nusqo meeshan taal oo ardadu ay masaa'ilka ugu laado hal nusqa laga dhigto meel yaal marka haddii aadan caqli lahayn wax weyn kama keenayd hoogaa salaadaada saad u barato iyo dahaaro inta iska barto iska shaqaysatay noqeen cilmi ka keeni mayd haddaan caqli badan lahayn koow taas waa shardi shardiga labaad waa diinin waa alla kacabsi taqwo waa inaad leedahay taqwo xumaanta ka fogaataa daacada ilaahayna ilaalida daadan taqwo lahayn diinku ku geli ma mideeda kale xuju kuu noqon waxaad baratayna muxadis oo cilmigiisu barakaysan noqon maydin saddex wa dabdin xifdi caqliga iyo xifdigu labay kale ah, xifdi badan waa inaad leedahay ah, xifdi badan waa inaad leedahay haddaad muxadis noqaydo iyo waxadaaqatin xariifnimo inaad xariif ku tahay bisanaacati cilmiga oo qof itqaani kara shayga aad tahay ah, qof oo waxa uu maqlo itqaani karo oo sugi karo si aad u fiican inta u fahmo oo sugi karo itqaani karo waa inaad waa inaad itqaani karto xifdigu waa fahmka fahm aad u fiican wey waa inaad aad u fahamto wix aad maqasho oo si sax aad u fahamto oon si qaldan u fahmin iyo waxadaaqatin xariifnimo bisanaacati cilmiga aad xariif ku taho macnaha si fiican aad u fahmaydo maca ammaanatin ayadoo ammaana la jirto lama raba sidaad rabto inaad wax u dhigato diinka siduu aad u maqashaa loo soo naqliya waxna laguma daro waxna lagama jaro ammaano ammaano amaaradaasoo tucrafu la yaqaano minhu daalibka xaggiisa laga yaqaan shantaas u baahan yahi caqli diin waa taqwa diinku dabdi xifdi xadaaqo oo ah waxa weya faham aad u fiican dabdigu waa qabashadii iyo xifdigii xadaaqaduna waa fahmidii oo wuu kala qaaday bisanaacati maca ammaanatin ammaana iyado la jirto tofay qultu waxaan leeyahay ay dahabiya dahabiya marka tacqiibina wuxuu leeyahay saddex shay wey wuxuu sheegeen shanta ka dhigan laba ka saddexday dhex gelayaan ee anaa sheegayo yidhi waxaa laga raba muxadis e dhegayso ardayow qultu aydahabiyu alamaanatu juzun min addiin ammaanadu alla ka cabsigay soo gele diintay soo gele diintay soo gele oo qofku goormuu ilaalina ammaanada waa markuu alla ka cabsado marka alla ka cabsigay ku jirtaa horta mid cusub ha ka tirin wa daakilu fi lxidqi xidqiguu gela isaguna oo xidqigiiya waxaa iskula jira xifdi iyo fahm uu isku daray marka markaa saddexuu sheegay caqli taqwo iyo xidqi wuxuu ku yidhi faladii shayga yaxtaaju uu baahan yahay ilayhi shayga alxaafid fiiriya markaan laakiin shiiqii horeete muxadif uu sharxaay xaafid dahabina muxuu sharxaa xaafid wlxaafidu fowqa almuxadi muxadidka waa ka sareeya baynahumaa cumuumun wa khusuusun mulaq xaafidkaa sareeya oo caamsan xaafidkaa sareeya kullu xaafid muxadi walaysa kullu muxadiin xaafida marka baynahumaa cumuumu wa khusuusun mulaq marka xaafidkaa sareeya wuxuu ku yidhi xaafidu dahabi ladii shayga yaxtaaju ilayhi u baahay alxaafi an yakuuna waa inuu yahay taqiya qof alla ka baqa oo munkaraadka ka fogaada daacaadka ilaaliya o wa aslu diin dakiyan caqli badan naxwiyan luqada naxwada yaqaan naxwada luqawiyan luqadana yaqaan waa kala duwan luqo iyo naxwi luqada waxa weeyaan waa sarfigii iyo adabkii ah, naxwaduna waa ixraabka kelmadda aakirkeedoo la exraabo kaliya waa naxwadu laakiin luqo marka lagu yihahdo adabkii iyo wuxuu ula jeeda sarfigii oo mufradaadkii mise mucalaqaatku sabcihii iyo waxa weeyaan ibnu duraydkii oo kale iyo laamiyatulcarabkii oo kale iyo kuwaas qofka inuu aad waxaw u xifdiyo ilaa maqaamaadkii xariiriya oo kale iyo kuwaas inuu aad u xifsan yahay zakiyan qof dahiran waa inuu noqdaa oo aad xumaanta iskaga ilaaliya cuaymiin wuxuu leeyahay taqiyan iyo zakiyan haddii laysla sheegay taqiyan waxaan ku fasiraynaa tarkul muxaramaat zakiyanna waxaa ficlu daacaad oo waa kelimaadkii la dhihi jiray ida jtamacaa iftaraqaa waida iftaraqaa ijtamacaa kelimaadkaasaa laga dhigaya marka haddii taqwo la sheego keligeed waa imtiaalu awaamir waijtinaabu nawaahi laakiin haddii zakiyan lagu daray waxaan leenaha taqwada ijtinaabu nawaahi ka dhig xumaanta inuu ka dhowrsado waxa weeye isku dahiro oo uu sameeyo xayiyan xishood badan qof xishood badan oo xishood laabuhu kayr ma leh laakiin xishoodku haddana waa inuusan cilmiga kaa mancin hadaad ka xishooto cilmiga mustaxyi iyo mustakabir midkoodna cilmiga ma bartaan waa kii yidhi mujaahid ibnujabr salafiyan dariiqii salaf waa inuu ku socdaa alquruun almufadala xadiiskii bukhaari iyo muslim oo nabigu yidhi sala allahu calay wasalam khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum saddexdaas qarni dariiqoodu waa inuu ku wada xaafidku wuxuu leey waa inuu qofku salifi noqdo maahan inuu urur noqdo ulama jeedo maba looqoon urur waagaas urur oo ahlu sunnaa maba looqoon waqtigaas uu leeya xaafidku waa xaafid dahabi nin kale waa inaad salafi noqotaa laakiin maxaa la yiqiinay dariiqii saxaabada taabiciyaalka dad ku sugan iyo dad ka leexdo ahlubidac loo yaqaan oo dawaa'if iyo firaq ah kuwaasa la yidhi marka waa inuu qof salafiya noqdo qofka muxadidkaa xaafidkaa oo ku socda calaa dariiqi الصaxaabati wالtaabiciina waatbaacihim masalada horaan usoo sharxay xaafidkuna dahabina ku celceliya markuu ama qof taskiyeynayo ama ka hadlaya kaana salafiyan kaana salafiyan kun salafiyan macnaha dariiqii saxaabada qof ku sugana laga rabaa meesha oo iyo taabiciyaalkii yakfiihi waxaa ku filan xaafidka an yaktuba inuu ku qorto biyadayhi labadiisa gacmood miatay mujalladin laba boqoloo mujallo horta asagu ha qorto oo culummada ha ka qorto laba boqol oo mujallo horta asagu gacantiisa waa inuu ku qorto culummada cilmiga uu ka qorana xadiidka koo wa yuxasila uuna soo xasiliyo soo xasiliyo min adawaawiini diiwaanada diiwaanada almuctabarati la tixgeliyo amsamica mujall an mujallo an mujallana wuxuu soo gadana kutubtii hore oo waxa weyn a'immadii hore qoreen an mujallo halkan soo dhigana oo soo xasilina oo akhrisana anta boqolba carabka marina waa akrina waa inta laska gaday meel lagu sharaxday maa laba boqolna asagaa qorana oo culummada ka qaadana haye taad intaas hadda ma u diyaarsanaa isleedihin cuthaymiin haba la yaabay weynankeeda intaa wuu yidhi cuthaymiin shuruudda dahabi sheegay waa shuruud culus uu yidhi intii yartaahada xaafidki cumaan E, ibnu khurazaad intaas haddii aan ku gaabsanno taasaa roonaalheed oo wanaagsanaaleh tan waa culusta laakiin nafteenna waxaan ku sabaansabaynaa uu yidhi labada boqoloo mujal uu sheegay mujalladkii inuusan ahayn kuwan waaweyne an boqoloo e, konton safxa uu yahay oo mujalad ay u yiqiineen an oo konton safxo xata saasaan bal nafta lagu sabaansabaa haddii la yidhaha mujallad oo lix boqoloo safxa laba boqol inaad qortaa lagaa rabaa habeen iyo maali haddaad qoraydo laba boqol goormaad dhammayna an boqoloo mujallo oo mujalladkii an boqoloo saama lix boqoloo safxa yahaysa goormaad akrinayd waa hawl adag wey runtii laakiin wuxuu ka hadlaa dahabi waktigiisii akhyaartii joogtay marka haddaadan adugu akhyaartaas ahayn kayrka lagama quusta intaad awoodaan la akristaa macnaheeda maan haddaad unkuwaas gaari weyday inaad kayrlaawata eber aadta intaad awoodo tabartaal sa wuxuu ka hadlayaa akhyaartii waktigiisa joogtay ah, marka waxaad fahmaydaa a'imadaas waxa ilaahay siiyey iyo dadaalkay baxsheen ayaad fahmaydaa wuxuu yidhi waxaa kale uu baahan yahay wa anlaa yaftura inuusan ka go'in min dalab اlcilmi ilalmamaato ilaa uu ka dhimana waa inuusan cilmiga joojin caalim kastuu noqdo qofka cilmiga asna waa inuu baranayo ilaa naftu ay ka dhacay ah, meel kaloo cilmi lagu joojiyaa ma jirto barashadiisa ilaa ay naftu ka baxaydo sidaasayna dhammaan a'imadii salafku dhihi jireen saasay dhihi jireen biniyatin khaalisatinna uu ku baranaa niyo khaaliso ilaahay riladiisa keliya uu dalbaa iyo wa tawaadicin isdhuudhigid oon takabur ku jirin iyo waxbaad barata wa ilaa hadduusan intaan soo sheega yeelin falaa yatacana yuusan isdhibinin waxba yu isdhibin meel weyn gaari maayeen hmm. marka adugu inaad un aad u jabto istiraado intaana ma awoodid haisdhibinaana lagu yidhi haddaadan intaas awoodin maya saas maa fataqullaha ma sadactu dadku intay awoodaana loogu yeedhaa marka intaad awooddo baro laakiin dariiqii laguu soo sheegay wax ku baro bis dariiqii wax ku baro habeen iyo maalin dadaal murugo iyo hami khalaas intaad soo xasilidaaba waa kayr iyo barwaaqo ee uun haddaadan intaan soo xasili karin haisdhibinta dambe waxaan leenahay uun rijaashiisiyuu la hadlaayay inagu rijaashaas adamani wallah subxaana wa tacala aclam sala allah calaa nabiyina mxamed